bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wأslii wأslm clى اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamin wعlى آlih wsaxbih أجmaciin ama bacd qaala اlmuأlifu raximah اllah tacala faslu hada kani faasilu furuud اlwuduءi weysada faralyaalkeedu sitatun lix weeye alأwalu kan koowaad lixdaa aniyatu niyo weeye aلthaani kan labaad qasrulwajhi wejiga iyo foolka dhaqitaankiisa weeye athaaliu kan saddexaad khaslulyadayni labada gacmood oo la dhaqo weeye macaalmirfiqayni labada xusul ama labada suxul ama labada jiqil iyada oo lala qabo alraabicu kan afraad masxu shay-in uun masixitaankii weeye min ara'si madaxa ka mid ah shayga oo min ara'si alkhaamisu kan shanaad ghaslu rijlayni labada lugood dhaqitaankooda weeye maca alkacbayni labada kuraam ama aanqow macooda lala qabo ama la jirkooda asaadisu kan lixaad adtartiibu acdaadii wuduuga in la kala tartiibiyo weey faslun anniyatu niyo qasdu shayi shay u qasadkii weeyaan muqhtarinan xaal u yahay qasadku mid la xidhiidha bificlihi shayga samayntiisa mid la xidhiidha wa maxaluhaa niyada booskeeduna alqalbu qalbiga weeye watalafudu ku hadal bihaa niyadii lagu hadlana sunnatun sunno weeye wa waqtuhaa niyada waqtigeeduna cinda ghasli awali jus-in qaybtan oogu horeysa dhaqitaankeeda agteeda weeye juska oo minalwejhi wejiga ku bayaansanoo ka mid ah waatartiibu waatartiibu tartiibna anlaa yuqadama waa inaan la hormarinin cudwun xubin calaa cudwin xubin kale waa inaan laga hormarinin halkan wuxuu ka bilaabay sheekhu furuud alwuduu alwuduu oo weysuhu ka hadlayaa su-aashu waxaa weeye alwuduu min maqaasid dahaara walaa min wasaail dahaara min maqaasid dahaara furuudu lwuduu'i sittatun weysadu faralyaal bay leedahay ereygii faradka ahan bay soomaalidu faral dhahdaa faralyaal bay leedahay sunan bay leedahay makruuhaad bay leedahay mubdilaad bay leedahay ama nawaaqid kolba waxaa dooni ku magacow shuruudna way leedahay mu'alifku raxmatullaahi calayhi wuxuu inoo sheegi doonaa furuuda shuruuda iyo mubdilaadka wixii sunan ahaa iyo wixii makruuhaad ahaa insha allah kutubta kale noogu tegi doonaa sheekhu wuxuu yidhi furuudulwuduu'i weysada faradyaalkeedu weysada markuu marayay mu'alifku farad buu ka cabiray iyadoo rukni iyo waajibba loo jeedo markuu salaada marayeyna arkaan buu ka cabiray culimmadu waxay sheegeen wuxuu oga cabiray halkana farad halkaana arkaan ooga cabiray waxaa weeye salaadu arkaanteedu lama kala geyn karooo maxaa la dhihi jiray qiyaamkiina gooni uma dhigi kartid rukuucdiina gooni uma dhigi kartid sujuuddiina gooni uma dhigi kartid waa hal shay oo murakaba min jusin waaxid ahoo maxaa la dhihi jiray isa saaran weeye ajsaabay iska saaran tahay ma kala qaadqaadi kartid ma kala reereebi kartid ee ma dhigi kartid hal ragcad baan hadda tukan oo bacda daqiiqatayn ragcadda kalaan tukan bacda kadaa waan sujuudi kadibna waan atixiyaasan wax kaa jira maaho rukni baa laga cabiray marka isku tiirsan weeye isku dhajisan weeye isku taagan weeye amaa halkan weysada farad buu ka cabiray shay isku taagan maahoo isku dhisan maahoo isku samaysan ma ahee waan arki doonaa muwaalaadku insha allahu sunankuu ka mid noqone waajibaadka iyo arkaanta ka mid noqon mahaye intaad wejiga dhaqdo jikada gasho xooga iska joogto kadibna gacmaha dhaqdo madax masiixitaankiisana hal saac kadib kadibna jaatin garayso kadibna laguha dhaqdo ukuka waa iska diyaar bay wey siduu noqon doontaa cinda shaaficiya culimo kalea wax kale yacni ama madhab kalea wax kale ku tegay laakiin madaahibta insha allah ma soo guurinayno marka ereyga furuud sidaasuu oga cabiray halkaana arkaan buu ka cabiray raxmat ullaahi wuxuu yidhi furuud lwuduui alwuduu waa weyso alwuduu luqatan wuduu iyo waduu baa kala jiro wuduuu iyo waduu haddii aan dhahno wudu waxaa laga wadaa weysadii samaynteeda waa hadda waxa inoo yaallo wey haddii waduu la dhowowga la kor dhigana waa biyaha iyo shayga lagu dahaaro qaadanaya lagu weysaysanaya wey saasay ku kala duwan yihiin wuduu iyo waduu inkasta oo culimmadu ay soo guriyeen labaduba wuduu iyo waduu iyadoo labadiiba loo jeedo waxaa kaloo lasoo guuriya waduu iyo waduu iyadoo labadiiba loo jeedo haddana qowlkaasaa u raajixsan kala tafriiqinaya mana aho in ereygan waduu ah ku kooban yahay wax kastoo wasankiisu calaa wasni facuul uu yahay markuu fu markuu noqdo wuduu wuxuu noqonayaa ficilkii markuu waduu noqdona wuxuu noqonayaa biyihii iyo shaygiibuu noqonaya waxaa la mid ahaa saxuur waa saxuurtii wixii la cunayay iyo alaabta suxuur markii la dhahana dhahanayo lagodana waa ficilkii ay samaynaysay ad cunaysay wey waxaa la mid ahaa sacuud iyo sucuud oo sanka waxa la iskaga shubo sacuud wey waxa la iskaga shubo ficilkiina muxuu noqonayaa sucuud buu noqonayaa ee tan kuma koobna keligii alwuduu luqatan waa sida min alwadaa'ati bay ka imatay ay leeyihiin isdilaaxan waxay dhaheen waa haslu acdaa'in makhsuusatin biniyatin makhsuusa xubno gooni ah dhaqitaankooda niyo gooni ahna lagu dhaqo ayaa waxay u yaqaanaan culimada fiqiga ah weyso furuudu lwuduu'i sheekhu wuxuu yidhi waa sittatun lix weeye culimo qaarkeed baa toddoba ka dhigi oo almaau dahuuru ku dari laakiin insha allah kutubta kalean ku gaari doonaaye waa la radin laba wejbaana lagu radin in lagu daro idan furuud ulwuduu waa lixdaa un wax kale ma aho wuxuu sheekhu yidhi furuud ulwuduu'i waa sita alawalu kan koobaad anniyatu niye wey anniya nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam waa kii lahaa inama alacmaalu binniyaat wainama likulli mri'in maanaba camal haddii la samaynayo niye unbuu ku asila qof kastana wuxuu niyooday inbuu leeyahay sheekha ayaa inoo sheegi doona mabaaxista niyada qeyb ka mid ah toddoba mabxad bay yeelan doontaa waana sheegi doonaa kuna celin doon mayno weyse weysada markaan ku dhaafno qabayskay ku iman salaaday ku iman soonkay ku iman xajkay ku camal kastay ku iman oon sheegi doona marka intaan hadda meel iska saara insha allah yayna ku celin doonin ilaa siyaadaad kale iyo wax kale oon ku darro uun mooyeen marka anniyatu nebiga sal ly slam inama alacmaalu biniyad baa daliil u ah mabaaxiteeda toddobada soomaha isagaa inoo sheegay sheekhu saddex mabaxad oo ka mid ah waxaa labeeya haslulwajhi wejiga dhaqitaankiisa alwajhu markaad af soomaali dhahayso waa fool saasaana saxa soomaaligeennana aha leanna waxaa la yidhaahdaa hebel ka fool ka fool baan soo hor istaagnabay soomaalida dhaha waxay kaloo yidhaahdaan eh, farihiin fool ma dhaqdo yani weji ma dhaqday ka wadaan waxay kaloo yidhaahdaan aroortii cunugu markuu soo toos waxaa la yidhahda osaaka looma soo fool dhaqin maya warkac soo fool dhaqo weji baa waxaasoo dhan laga wadaa ereyga af soomaaliga baasaas lakin inaa isku celceliso qasmo weji wejiga dhaqitaankiisa waa wejun waa carabi marka alwejhu waa kaas qof kastana wejigiisa wuu yaqaanaa wejigeena waxaa weeye insha allah axkaam fara badan yeelan doonaa timo badan oo ku yaallaan laga sheekayn doonaae wejiga waxaa la yidhaahdaa tintu meesha ay kasoo bilaabato halkan food shareerta ah ilaa lafgarheedda inta laga gaarayo oo garh maynaan dhihin lafgarheed baan dhahan lan haddaan garh dheh dumarkii iyo dadkaan garh kalahayn wayna soo galaan soomaa idan diqniga weeye meesha diqni ama daqan la yidhaahdo carabigii labadaba waa diyaar halka inta laga gaarayo ayaa la yidhaahdaa tuulan amaa cardan waa xagga ballaca waa dhegtu dheg weey luqsi bay sameeyaan culimmada fuqahada ah luqsigu waa halxidhaale ama reedhalis waxay yidhaahdaan waxaana weeyaan hee waxay yidhaahdaan wax dheerarkiisu uu ka yaryahay ballaciisu sheeg ballaciisaa badan yani waa wejiga baltaakee intan waa yaraanaysaa laakiin dhinacan markii la dhaho way ka dheeraanaysaa wejigu sheekhu markuu leeyahay ghaslulwajhi ghasliga ma aho waxaad u haysataa inuu ficil la samaynayo yahay haa ficil la samaynayo adigu ay samaynayo noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa ficil kheyrka uu samaynayo baa kuu dhaqay waxay noqon kartaa inaad meel ku dhexdhacdo ood kadibna niyadii la imaato kadibna sidaa ay ku asaxday weysadii marka ghasliga meeshu dhahay inkhisaal buu ka wadaa dhaqmitaan weeye waa inuu dhaqmo uun ama qof kale ha kuu dhaqo walow biduuni idnika ama meel ku dhexdhaco kadibna niyo ama adigii dhaq inqisaalun waa inay meesha dhaqmato umaan anaku rabnaa halkaa ilaa halkaa laga soo bilaabo aslulwajhi wejiga dhaqitaankiisa tin kasta oo ku taalla wejiga waa la dhaqi daahirkeeda iyo baatinkeeda guda iyo hoosba korba waa la dhaqi allaahuma garkan iyo hareedkan meeshan aha mooyeen inta kale waa qasab daahiran waa baatinan in la dhaqo hadday xirbaagii waaweyn yihiin hadday kuwii sunayaasha aada u waaweyn yihiin oo badan yihiin daahiran waa baatinan waa qasab inaad dhaqdo haddii laakiin garhkaagii uu weyn yahay ama hareedkaagii iyo weyn yahay iyaga waxaan dhahaynaa daahirka waajib ah in la dhaqo baatinku waxba qasab ma ah su-aal baa isweydiin kartaa oo ah daahir iyo baatin maxaan ku kala ogaan qofka ku hor fadhiya ee kula hadlaya ma aho qofka halkaa fadhiya kan halkan kuu joogana ma aho laa cinda takhaadub bay dhaheen markii la isla hadlayo caadi looga sheekaysanaya qofku intuu kuu jiro hadduu ku arkayo meesha gudaha ah waxa dhan waa inaad wada dhaqdo intuusan arkayninna waxama dhaqaysi allaahuma hal qofka arrinkan laga hadlaya la kala qaadayo garhkiisa iyo caaridaynkiisa la kala qaadayo oo qofka ragga ah islaantii laakiin hadday garweyin la soo baxda iyada xataa hoosta dhaq baan dhahayna dhammaan limaada lianna waxaaba la rabaa iyada inay zuuliso dikale meesha wax kala ka waxaysmay qasrulwajhi wejiga dhaqitaankiisa weeye markii wejiga la dhaqayo salxaduhu ama salxasoo lama yidhaahdo haa wixii la salxaha waxba qasama in la dhaqo sababtoo ah wejigii ka mid ah waxaa kale oo aan qasab ahayn in qofka haddii bidaartiisu ilaa halka ay sii marayso isagana waxaan dhahaynaa sidii dabiiciga ahayd ee caadiga ahayd meeshii timuhu ay ku istaagi jireenuuna kii ay ka wada marka dambe madax dhammaan wada dhaqdhahaynaa yar adkaanaysa idan taas iyadana kuma jirto in la dhaqo waxba waajib ma aho qaslul wejhi wejiga dhaqitaankiisa wejiga dhaqitaankiisa intaynaan dhaafin waa weysadii si fiican inaan u barana weeye waxaa la rabaa wax madaxa ka mid ah inaad dhaqdo un madaxa ka mid ah inaad dhaqdo ayaa la rabaa si aad qaacidadiisi aad u tadbiiqisa ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waajibkii dhaqitaanka wejiga ahaa wuxuusan ku dhammaystirmaynin ilaa isaga mooyeen isagiina waajib buu noqonaya isagiina waajib buu noqonaya marka inaad intaa dhaqdo weeye ghaslulwajhi weji dhaqitaankii weeye labo aslu alyadayni maca almirfiqayn aslulyadayni labada gacmood maydhigooda iyo dhaqitaankooda weeye maca almirfiqayn labada xusul xusul iyo suxul iyo jiqil iyo kolba wixii loo yaqaana soomaali kale ma lahayaa yaa hay waaye waad ku darayseen labada gacmood in la dhaqo weeye maca almirfiqayn gacmaha musalaxa sharciga ahaa gacan wuxuu u yaqaana iyo musalaxa luqawiga ahaa kaafiyo kala dheeri way kala duwan yihiin musalaxa luqawiga ahaa waa ka soo bilaabataa halkan gacantan dhaan baa waxaa la yidhaahdaa gacan musalaxa sharciga ahaana gacan wuxuu u yaqaanaa kolba baabkii la joogo haddii baabu sariqa la joogo gacanta waa meel gaari doona haddii baabulwuduu la joogo gacanta waa meel baabulwuduu baynu ku jiraa hadda baabul wuduu gacanta waxaa weeye intuu inoo sheegay gacmaha inaad soo dhaqdo labada jiqil ama labada xusulla aad ku darto ood dhaqdo dhowr dhinac baynu ka istaagaynaa ereygan horta mirfaq iyo marfiq labadu waa diyaar laakiin in la dhaho mirfaq ayaa afsax ah luqa carabiya mirfaq in la dhaho ayaa afsaxa wuxuu yidhi wa mirfaqun kamimbarin wa masjidi fii dayni dabdahu lam ajidi buu yidhi wadaad baa ku kulmiyey marka wuxuu yidhi wa mirfaqun ka mimbarin wa fii hayri dayni dabdahu lam ajidi labadaa dabdi un u helay in la dhaho mirfaq iyo in la dhaho marfiq labadaan labada marfiq baa la yidhi waa la dhaqi oo waa la raacin dhowr baraarujitaan midda koowaad weeye macal mirfiqayni aayaddan waxay cabirtay ilal ila almaraafiqi soomahayn ilaa bay cabirtay halkan waxaan ka dhahnaa ayaan haslu rijlayn macal kacbayna ka dhihi doonaa isquman ugu fiirso haslulyadayni maca almirfiqayn suxulladaa la dhaqi ama xusulladaa la dhaqi haa aayadda ilalmaraafiqa culimmadu waxay dhaheen maca wey bimacnaa maca leanna ilaadu luqa carabiya labadaba waa loo adeegsan kara marka macay dhaheen waaye maca maxaad u dhahdeen waxay dhaheen qur-aanka laftirkiisa adeegsado ilaah wuxuu yihi wayazidkum quwatan ilaa quwatikum maca quwatikum wey ku jirtaa marka waxay kaloo dhaheen nabiga salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhi xadiidkii sunan daara qudniyo bayhaqi ku jiray nabigu markuu weysaysanayo biyaha ayuu ku wareejin jiray suxulkiisa ama jiqilkiisa kalba waxa u taqaan dee nebi sal alla alay waslam baan ka aragnay aayadda tafsiirkeeda qur-aankana dee waad kusii fasiraysaa tafsiirka waxaad ku fasirtana waxaa ugu fiican inaad qur-aankii ku fasirto iyo inaad axaadiistii aahaartii aad ku fasirto idan waxay dhaheen ilaada horta waxaa laga wadaa maca saa darteed buuna u cabiray sheekhu qaslulyadayni maca almirfiqayn tanna waxaad ka dhahdaa tii waxaan ka dhahnayoo markaad suxulka dhaqayso dee wax yarar ka koraysii sifa aad u hubsato intii waajibkayd inaad aqdo maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi faha waajib aad u tadbiiqiso iyadana saas samee qaslulyadayni macalmirfiqayn dadku khalad badanoy ku dhacaan baa jira xaqiiqatan waana weysadii si fiican loogu baraarugo ilaa man raxima rabbi khaladka lagu dhaco waxaa weeye qofku gacmaha intan cumaacuntae hore ayuu dhaqi kadibna uu luqluqan wejiguu dhaqayaa gacmihii markuu imaado waxaa laga yaabaa qaybtan inuusan dhaqin biyihiiba inaysan marin baa laga yaabaa aslam oo intan uu dhaqo unoo sidan uu dhaho kadibna sidan uu dhaho kadibna uu madaxii u gudbo kadibna lugahi qofka wax weyse u jira ma haddii weysan jirinna salaadii ka kac marka cafallaahu camaa salafaman caada dhici doonta baa loogu khaldamaa xaqiiqatan leanna qofka wuxuu itikaal wuxuu tala saartaa gacmihii markii hore uu soo dhaqay gacmaha sunnay ahaayeen sheekh aslan maynaaba ka hadlinba niyaan sheekada dhan kasii bilownay kadibna wejigii baan usii guugunay yaa luqluqasho sheegay oo yaa sandaarsi sheegay oo yaa gacmaha hore laqla sheegay oo yaa caday sheegay oo yaa sheekadan kale dhan sheegay waxaasoo dhan waa sunna idan gacantaada waxaa la rabaa suxulka korkiisa yacnii intaad ka soo bilowdo ilaa inaad intan wada dhaqdo dhammaan ay biyuhu wada gaaraan baa la rabaa oo hal shay uusan ka tegin waad soo takhliilin marka horeysa maasha allah kadibna waad soconaysaa kadib marka dambe sidana iska dhihi sidaas waxba kama jiro marka taa in loo baraarugo muhim jiddan wey gacmaha tinta ka soo baxda ama ha dheeraata ama ha yaraata baain daahir kullu shay waa in la dhaqa waa qasab bararto bararkeeda intaa la ekaato madhahays gacanta intan bay xadkeedu ahayde intan baan dhaqi laa wada dhaqaysaa dhammaanteed maxaa dhihi jira wax zaa'id ihi iyo far zaa'id iyo waxyaalaha hadday jiraan madhahaysnio tan iguma jirta xisaabte laalaan waa wada dhaqaysaa dhammaanteed kurti gacanta intaa suxulka korkiisa yani ilaa suxulka dhammaan waa inaad wada dhaqda weeyaan <clears throat> haddii gacanta qofkii la gooyo ama isagoo ka go-an uu soo dhasho ama inta wax gam laga siiyo inta markaa joogto unbuu dhaqi ilaahay baa wuxuu yidhi faataquu llaaha ma idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma intay dhihi jireen qawaacidulfiqigeenni almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur inta sahlan eed kari karta kuma dhacdo inta culus ma dhahaysid dee gacanta inbaa maqana iska wadadaa ma dhahaysid la laakiin intii maxalul waajibkii haddii la gooyo kadibna soo hadho jintii keliyaha soo hadho wax waajib oo ku saaran ma jiro lana maxalkii dhannaa ee la dhaqayay baa meesha ka baxay sunno ahaan waa isooga dhaqi kartaa waa iska caadi kadalika mima qacadu lmaysuuru la yasqudu bilmacsuuri fima qudira wahiya min alashari fi lqawaacidi waasluha min alxadiidi alwaaridi aslu lyadayni maca almirfiqayni intaa oga baxa waxaa ku xiga masxu shayin min alrasi masxu shayin min alra'si masxu shayin shaaficiyadana warkiisu uu cadyahay masxu shayin shay maxay dhihi jireen waa ankaru nakiraat sooma shay oon wax oon oon madaxa ka mid ah waa inaad masaxdo ha badnaado ha yaraado wa masaladana dhowr dhinac baan ka dul istaagaynaa ah masxu shayin min ara'si min ara'si baa la yidhi ereygana u fiirso min ara'si madaxa min ashacar lama dhihin ama shacar ha noqdo ama bashar ha noqdo bimacnaa ama tin ha noqdo ama diir ha noqdo jirkaagii wax ka mid madaxaan rabnaa masxu shay in culimmadeena waxay dhaheen aayaddan ah wamsaxuu biru'uusikum ayaa ba'da tabciidiye ah bada mar hadday tabciidiye tahayna biru'uusikum ay bacdi ru'uusikum weeye wax ka mid ah uun masaxa midda kale nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh intii intuu meeshan hal martintiisa saa u gaadhsiiyey biyaha oo halkan foodshareertiisaa biyaha gaadhsiiyey oo masaxay kadibna masixi wuxuu ku dhammaystiray cumaamadii uu qabay hadduu madaxu dhammaantii wada waajib ahaan laha cumaamadda ma kafaysan idan taana waa laga qaadan aayadana tafsiirka ayaaba loo saaray wamsaxuu biru'uusikum ta nebi moxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh laakiin hadyigiisa waxaa ahaa inuu madaxa dhammaantii wada masaxo welibana qaabbuu u masiixi jirayoo halkan muqadimi ra'sii intuu ka bilaabo oo gacmahaas ay soo qabtoo xagga geeyo buu haddana soo celin jiray qaabkaas u masiixi jiray nabi maxamed salawatullah rabbi wasalaamu alayhi sunnadiisa inaad samayso waa sunno laakiin waxaan ka hadlaynaa kitaabkan uu ka hadlayaa inta waajibka ah masxu shayi min alra's dadkeennii hore way sameyn jireen dadka waaweynaaday hooyooyinka ah intay maxaa dhihi jiray kor u qaado marada iyo hal mar gacantaa ugelin jirtay kadibna ka socon jirtay fiqigaysa fiican u yaqaaneen masxu shayin min alra'si weeye masxu shayin min ara'si tinta aad masaxaysa waxaa shardi ah inay fii xaddi ra'si ku jirto madaxa yani xuduudiisa iyo qeybihiisa waa inay ku jirto laakiin qofkii hadduu tin dheer yahay oo tintiisi aayar intuu soo qaado sida dumarkoo kale meeshan ay ka masaxaan ma u jirtaa masaxa mise uma jiro wax u jiro malo fii xuduudi ra'si waa inay ku jirto waxay dhaheen xataa bilquwati hadday ugu jirto ma kafaynaysa waxaa jira bilquwa iyo bilficli ay yidhahdaan nimanka manaadiqada ama laisu adeegsado ah bilquwa bilficli waxaa weeye ficil ahaan bay xaddu ra'si oga baxday bilquwana waxaa weeye hadda xaddu ra'si bay ku jirtaa laakiin biimkaanha inay ka baxdo gabadhii tinta intay duubatay xaggaa dambe guud ku samaysay kadibna guudkeedii saa u masaxday haddaan fuqahaanahay hee waxaan dhahaynaa masaxa uma jiro limaada lianna biimkaani hadday soo dayso meeshii uu ka baxaya xadurasi uu ka baxaya bilquwi ooga baxaya soomaaha waxba kuma jiro marka idan xadurasi waa inay ku jiro marka aad madaxan masaxayso masixitaanku shardi ma oho waa biyo uun inay gaadhaan haddaad madaxii dhaqdo markaad soo gaari ka inaad madaxa dhaqataa rabtid markaad gacmihii soo dhammaysay waad aayar tuubada u dhigatay diyaar weeye haddaad dee eh, masixitaan oga waday adigu niyadii kula socotay oo caadid haddaa ka waran aad balal iyo qoyaan basaa gaadhsiiso diyaar wey xataa qof kale haduu ku gaadhsiiyo balal oo yacni weys ahaan iyo wixii u niyooto ayadana waxay dhaheen waa baashay qof kale ayaana dhihina gacantaadii ayaa qadra ama wax ka soo dhacay oo kusoo duulay ayi shay adi biyo uun madaxiiba inaad gaadhsiiso ama tinta ama basharada jirka inaad gaadhsiiso jamiil masxu shayin min arasina waa saas waxaa ku xiga kashanaad oo ahaa ghaslu rijlayni maca alkacbayn labada lugood in la dhaqo iyadoo kuraamyada kuraam maa la dhaha ma loo yaqaana kuraamo ma loo yaqaana qoob aanqow caanqow miya mise hayo aanqow baanu aqaanaa kuraamyana way yidhaahdeen adi taa waa in la dhaqo macadana waxaad ka dhahdaa intii macalimuirfiqayni aan kasoo dhahnay intii un ka dheh intii un kusoo guuri lug kastana waxay qabtaa laba kacab soomo ta kalena waxay qabtaa laba kacab halkaa waxaa ku khilaafay culimada dhammaantood waxaa ku khilaafay nimanka shiicada la yidhaahdo waxay dhaheen lug kasta waxay qabtaa hal aanqow bay qabtaa meeshan kore ma aragtay raismagaaada marka kaso meeshan kore ma aragtay halkaasay kacab dheheenba asa mininaad ciribta dhaqda iyo waxaan dhanba uma baahnid meel kale mareen shiica la dhaha ka soo jamiil marka aada xubnaha dhaqayso qeybta dhaqitaanka markaad dhaqayso hee waxaa qasaba biyo inay dareeraan sayalaanulmaabaa shardi ay dhaheen culimadu welibana waajib ay dhaheen haddaysan biyihii dareerin waxba maada weysaysanine waxbaad masaxday waa goormay dhacda mataqaana markaad biyaha weydo soomaalidu waxay dhahdaa waan waaxawaaxaystay waaxawaaxaysi waa la isgaargaarsiiyaa un biyo mar haddaysan biyo dareerin weyse ma jirto sheekh dhaqataana ma jiro waa inay biyo dareeraan qasab waa shardi asaadisu ka lixaad atartiibu tartiib weeye waa in la kala tartiibiyo tartiibkana isagaa inoo fasiray oo fasalka dambe niyada gadaasheeda wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi waa anlaa yuqadama cudwun calaa cudwin xubin inaana xubin kale laga hormarinin ayaa la yidhaahdaa xubin inaana eesh xubin kale laga hormarinin xubin baa xubin laga hormarin maxay ka dhigan tahay acdaa lwuduu waa arbaca weysada xubnaheedu waa afar waa wejiga iyo gacmaha iyo madaxa iyo lugaha weeye waa inaan mid mid laga hormarinin ooda ka bilaabin madaxii ooda ka bilaabin lugihii oo intaad madaxii intaada masixin lugihii aada aadin ukuka tartiibka waa inaad ilaaliso kama dhigno labadii gacmood in la tartiibiyo kaa shardimo labadii lugood in la tartiibiyo dhaqitaankoodii waxba shardi maho siaad usoo weysaysanaysa waxaad samayn kartaa gacanta bidixaa ka bilaabi midigtaa dhaqi lugihii markaad soo gadha bidixdaa ka bilaabi ta kalaa dhaqi lianna taa waxaa waajib ma ahe waxaa waajibka ah, acdaa'ul inaad kala tartiibisa wey culimadu tartiibka waxay u daliishadeen aayadda laftirkeeda idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa eydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn wowbaa la isoogu tartiibiyoo la isoogu xujisiyey sidaanu naqaanana wowdu limutlaq iljamci bay keentaaye tartiib ma keentay soo maahayn jamiil waxay dhaheen wadan tartiib say u keentay insha allah waan gaari doona waan sii tafsiilin doonaa imaam nawowi kitaabkiisa majmuuca afar daliil oo labana ay raajix labana ay sakraad yihiin buu sheegay laakiin waxaynu ka qaadanaynaa carabtu waxay samaysaa shay yaal isku mid ah iyo mid ka baxsan marka ay sheegayaan dhaqan waxaa u ah wixii isku mid ah inay isku dhinac marayaan wixii ka duwanna gooni inay u soocaan tusaale ahaan waxaad leedahay waxaan wax siiyey oon karaameeyey oon maamuusay hebel iyo hebel iyo hebel waxaan kaloon maamuusay xoolihii ay wateen ee ma dhahays hebel baan maamuusay hebella waan maamuusay neefku watayna waan maamuusay kadibna hebel kalaan maamuusay a wax wax carabi ah carabibtu saas uma taqaan rabbi subxaana watacaala aayaddan wuxuu sameeyey ashyaa maqsuulaad ahoo la dhaqayo ayuu wuxuu dhex geliyey mid la masaxayo nuqtaa ku jiray dhaheen culimadu faaiidaa ku jirtay dhaheen faaiidada ku jirtana waa atartiib bay dhaheen in la kala tartiibiya ayaa la rabaa wa ilaa haddii kale waxaa la dhihi lahaa ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi waarjulakum ila alkacbayn wamsaxuu biru'uusikum saasaa la dhihi lahaa wixii maqsuulaadkaana dhinac baa la isu marin lahaa wixii mamsuuxaana dhinac baa la marin lahaa lakiin ilahay markuu dhexgeliye baa la yidhi nuqtaa ku jirta oo ah inay faa'iida tartiib ah ay keenaysa nuqtadaas waxay kaloo u daliishadeen culimadu raxmatullahi calayhim jamiican nebi moxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi baa wuxuu yidhi ibda-uu bimaa bada allah waxaa laga hadlayay safe iyo marwa yaan ka bilownaa ma ka bilownaa sacyiga mise marwaan ka bilownaa wuxuu yidhi ibda-uu bimaa bada war wuxuu ilahay ka bilaaga ka bilaaba ilahi wuxuu yidhi ina asafaa walmarwa waxay dhaheen haddii meesha xaj bay aheydee joognaa xaggeed aadeen waxaan dhahaynaa usuulkan aadaynaa laa cibrata bicumuumi lafd alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab lagama wado in xajka basaidum bima bada allah laa ilaahay wuxuu ka bilaabay miduu ka bilaabay weysada ka bilaaba ku dhammeeya miduu ku dhammeeyey marka alcibratu bicumuumi lafdi laa laa bikhusuusi sabab ayada iyadana waa kacaysaan kadalika nebi maxamed salawatu llahi rabbi wasalaamu caleyh weligii wuu tartiibin jiray weysada idin tartiibku waa waajib waa rukni waa farad min furuudi lwuduu ka mid ah waay u yahay waxaan soo gaadhnay faslun anniyatu niyada waxay leedahay toddoba mabxa toddobadii mabxad sheekhu wuxuu ka sheegay saddex ka mid ah toddobada mabxad waxay sheegeen ibn xajar alcasqalaani inuu yahay ama khayrkii inuu yahay 好。 waxay sheegeen inuu ibnu xajar yahay qofka nadmigaa tiriyey ama khayrkii uu yahay wuxuu ku jamciyey toddobada mabxadba hal beyt marka beytka waad xifdin fahankiisana waa lagaa rabaa xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan wuxuu yidhi xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman shadr alawal intaasuu ku dhammaaday shadr athaani wuxuu yidhi kayfiyatun shardun oo maqsuudun xasan toddobada mabxad ay leedahay kow xaqiiqatun laba xukmun saddex maxalkeeda inaan ka hadalno kow xaqiiqadeedaan ka hadlaynaa niyo maxaa la dhahaa laba xukunkeedaan ka hadlaynaa xukun ahaan maxay u tahay saddex maxalkeedu intee laga niyoodaa afar zamankeedu goormo ayaa la niyoodaa shan kayfiyada qaabkee loo niyoodaa lix shardigeeda shuruudda ay leedahay niyadu maxay tahay toddoba maqsuudka laga leeyahay niyada iyo waxa loo ogol maxay tahay xasan waa tatimatulbeyt toddobadaas weeye toddobadaas sheekh wuxuu inooga sheegay raxmatullaahi calayhi saddex ka mid ahaa kow wuxuu inoo sheegay xaqiiqatu niya oo wuxuu ina yidhi qasdu shayi muqtarinan bificlihi laba wuxuu inoo sheegay maxalu niya alqalbu talafadu bihaa sunnagu raaci saddex wuxuu inoo sheegay zamanka iyo waqtiga ay leedahayna wuu inoo sheegay saddexdaasu inoo sheegay aan ku soo noqonna on dhahna kookoo intaan u tirino xaqiiqatun xaqiiqada niye maxaa la dhahaa niye luqatan waxaa la yidhahdaa alqasd isdilaax ahaan waxaa lagu yidhaahdaa miduu sheekhu inoo sheegay oo ah miduu inoo sheegay oo ah qasdu shayi muqtarinan bificlihi qasdu shayi shay loo qasto muqtarinan xaal u yahay qasadku mid la xidhiidha bificlihi shayga samayntiisa mid la xidhiidha qasdu shayi muqhtarinan bificlihi shay baad u qasti niyadda iyo maankiiyo garaadkaad ka goosan ficilkiina waad samayn niyo ayaa la yidhaahdaa waxaa ka bedelan haddii aad samayso maankiiyo garaadka intuu kaaga soo dhaco si fiican u go-aansato kadibna aadan samayninoo hal saacii laba saacii laba maalin iyo shan maalin kadib aad samayso waxaa niye lama dhahee casmi baa la dhahaa idan salaadan geli halkaasaan ka soo niyooday kadibna way tagtay suuqaan galay haddana waan soo galo allahu akbar baan iska dhahay anuna niyoonin casmi baad la imaatay inaad tukato oo go-aansatay inaad tukato laakiin maadan niyoonin inaad tukato aslan waxaan rabnana waxa weyaan anniya idan koowaad waxaa weyaan xaqiiqada niyada waa qasdu shayi muqtarinan bificlihi intaa wey xaqiiqatun xukmun xukmu niya niyada xukunkeedu maxaa weye niyada xukunkeedu waxay u badan tahay haalibkana ah boqolkiiba sagaashan iyo ilaa kasii sarraysa la dhihi karaa waa waajib haalib axkaam niyadu waa waajib wax kastood la imanaysa iyo afcaash aad la imanayso marmar bayna waajib ahayn ay culimmadu kasoo reebeen ilaa meelaha laba masalo ta koowaad waxaa weyaan isaalatu najaasa najaase ayaad zuulinaysaa wax niyo ahoo qasab inaad la imaato loo baahan yahay ma jiro lianna min baabi turukaat bay culimmadu ku dareen laakiin haddii aabad niyoonayso niyadaas waa istixbaab iyo nadbi iyo sunnanimo uun weeyaane wax waajiba ay tahay malahay dheh markaasoo kale waxay noqotaa sunne mar kalena sunnay noqotaabay dhaheenoo qofka meydka ah markaad dhaqayso inaad la imaata niyadii oo inaad u dhaqayso maxaa dhahi jire inaad maydhaysaa niyadaasina sunnay noqotaa oo wuxuu waajibo ogow inaad dhaqdo waa waajibo inoo iman doontaa laakiin inaad niyooto waa sunna laakiin inta kale masaa-isha dhowrka ay sheegaan xukmu niya waa alwujuub xaqiiqatun xukmun maxallun maxalu niye niyada maxalkeeda maxaa wey halkan baa la isugu yidhi wuuna inoo sheegay sheekhu wuxuu yidhi maxalu niya waa alqalb ama maxaluha faqalbu naawi fi kuli mowdicin bilaa munaawi alfaraa'id albahiya qawaacid alfiqihi ahdal idan booskeeda asalka ee caadiga qasab inaad la imaata ay tahay waa qalbiga carabka inaad kaga hadasha ka waran wuxuu sunnatun sunna wey halkan wey safiinaha ma laga tirtiray waatalafudu bihaa sunnatun sunna weeye horta niyadu kuma asaxayso ilaa qalbiga inaad la imaato mooyeen maxalkeeda iyo booskeeda waa saa watalafudu culimadu waxay dhaheen waa sunno oo waxay u kaalmaynaysaa bay dhaheen qalbigii ayay u kaalmaynaysaa culimadeenna shaaficiyada waxay isugu khilaafsan yihiin masalada dhowr qowl waa culimadeena shaaficiyada aniku madaahibta kalema soo rara inaan dhahnay soo maahayn culimadu waxay leeyihiin way bannaan tahay inaad ku hadasho culimadu waxay leeyihiin inaad ku hadasho waa sunno culimadu waxay leeyihin inaad ku hadasho waa waajib talafadu bihaa waajiba waa waajib bay taaganyihin inkasta oo mada qofka yidhi watalafudu bihaa waajibun abu cabdillaahi zubayri uu yahay abu cabdillaahi zubayrina waxaa la yidhi waa shaad masaladaa aad baa loogu inkiray aad iyo aad baa loogu inkiray si kastaba ahaatee culimaa qabta waa waajib culimmadana waxay dhaheen horta kow aan dhahno waa sunno qalbigaa caawinaya aan dhahno waa midda kale alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun baa jirtee khilaafka inakoo ka baxayna waa sunno aan dhahno sunnadana lagama wado sunno nebi maxamed salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi ka asaxday waxaa inaad kala fahantaa fuqahadu istixbaabka waxay ka wadaan iyo sunanimadii iyo najbiga waxay ka wadaan mar kastaba nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh wuxuu la yimaaday inay tahay ee waxaa laga wadaa wax daliil kale ku ansaxay iyo meelo kale laga fiiriyey iyo waxyaalo fara badan atalaafudu biha sunna laba shaygaa kala duwan insha allah meelaha kale aan aad ugu sii faahfaahin doonaa labada shayga kala duwan waxaa weeye kow waxaa kala duwan niyadii inaad kor ugu hadasho iyo waxaa kala duwan inaad ku hadasheed hoos ugu hadasho iyada inaad kor ugu hadasho aad baa loo inkiray culimaduna waxay u badan yihiin inayna sunno ahayn wax jira inaysan ahayn eh, aljahru biha amaa ku hadalkeeda masale la isku xiijiya ma aho xaqiiqatan inaan la isku xiijinin waxaa kugu daliila madaahibta say u badan yihiin haday xanafiye noqdaan muctamadkooda haday madhabka xambaliga ahee asalka ah uu yahay iyo haddii shaaficiyada dhammaan horta inay sunno yihiin bay qabaan meel adagoo dhahana malao kow waa midda kale ee culimo dhahday waa xaaraan ma jirto ka u daran wuxuu yidhi waa karaaho karaaho maamle hadday tahayna wax la isku tabdiiciyo ma aho baabu tabdiicina maba soo gelaysiiyo baabulcaqiida gabadh casiiza bint eh, mubaarak alkalbaniya alkalbani eh, oo ah, muxaadiro ka ah wax ka dhigta jaamicatu malik sacuud fi riyaad ee kitaab bay qortay la yidhaahdo almasaa'il alcaqadiya alatii khaalafa fiiha bacdu fuqahaai shaaficiyati a'imat almadhab waxay ramsi ka dhigatay si fiican ugu daba dhigtay alimaam ramli kitaabkiisa oy namuudad ka dhigatay nihaayat lmuxtaaj fii sharxi eh, lminhaaj masaaishii ku dartay masaaisha caqadiga ahay culimmadu ku khilaafeen shaaficiyada mutaakhiriintooda waxaa ka mid aha dhahday masalatu niya diyo goormay gaadhay in caqiida halkaa lasii buunbuuniyo ay meeshaa gaadho masaaisha ku dartay igu yaakunaa laba masale taako talabaad waxay ka dhigtay dacnu sheikh lislaam ibnu taymiya sheekh islaam ibnu taymiya dureyn bay dhaheen oo waxay dhaheen waa mubtadico waa kaa idan waa masale caqiide ah oy fuqaha shaaficiya mutaakhiriintooda ku khilaaftay ku khilaafeen a'imat almadhab goormay taa noqotay masale la isku tabdiiciyo waa suufi hebelow usalli buu yidhaahdaa hebel waa wahaabiyo usalli ma yidhaahda masale intaa midna xambaari karta ma aha xaqiiqatan markaad si fiican ugu dhegataad u fiirsato culimmadu waxyaalo badan bay isku itifaaqsan yihiin oo horta masaladu min furuuci diin bay ka mid tahay min usuuli diin ka mid ma aho goormaadka qofka ku tabdiicinaysaa marka od meel ku gaarhsiinaysaa marka masale la isku xeejiya ma watalaafadu bihaa sunnatun sunnadana fahan sunno nebi maxamed lagama wadee waa sunno meelo kale laga dheegtay wey nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi safafka sima inakuna waxaan la imaanay calaamadaas calaamadaasna waxay kaalmaynaysaa safkii inaan sinno niyadii inaan ku hadalana waxay noo kaalmaynaysaa qalbigii inaan si fiican oobsano inkastoo culimo qaarkeed waxay leeyihiin culimo qaarkooda soo dhadhaweeyey haddii qofku si fiican u istaago niyadda maskaxda geliyo oo si fiican aan u inuu geliyo atalafudu bihaa sunnatun waxba waajibo sunno markaa ma noqonayso si kastaba haadee masale inta la saaree la buubuuniyee xambaari karta ma aho xaqiiq ahaan xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman xataa niyada intaanaan ka tegin waxaa jira athar laga soo guriya alimaamu shaafici inuu niyadda ku hadli jiray bismi illaah muwajihan libeyt illaah muadiyan lifardi illaahi allahu akbar buu dhihi jiray sheekh cabdilcasiis durayfi wuxuu leeyahay kitaabkiisa sifatu salaa wuu asaxay si fiican buu asaxay sanadka kashamsi fi raabicati nahaar buu leeyahy waa qorax maalin joogto maalin kale markaa joogta buu lamid yahay sababtoo ah ibnulmuqri ayaa kusoo wariyey kitaabkiisa mucjamka ahaa wuxuuna ka wariyey ibnu khusayme ibnu khusaymena ardaygii imaamu shaafici ee rabiic buu ka wariyey ragguna waa raggooda waaweyn oo tiqaada maasha allah ajillo ah wey marka wuxuu leehay waa sanadka wuu asaxay inkasta oo culimmadeena soomaaliyeed sida doctor shibil eh, sheekh shibile eh, xafidahullah warcaahu uu cillo muujiyey ilaa barakeeyo cilladaasina ay tahay ibnu khuseyma aharkan uu ibnulmuqri uu ka qaadayo wuxuu yidhi horta ibnulmuqri lama kulmin ibnu khusayme waa midda koowaad waa midda labaadee hal aharoo kaluu ka wariyey aharkaa kalena ma asixin kanna wuxuu kaa qaaday uun mukaatabatan ahaan laa laa yaxmilu tafarud inuu gooni ula gooni noqdo ma xamili karo mana qaadi karo idan wuu daciifiyeyoo wuxuu yidhi lamana cuskanayo sida ragga culimo mucaasiriinaha ay u taxiixiyeen tasxiixooda lama cuskanayo sida cabdicasiis durayfi oo kale idan waa culimo meelo badan isku haysta sheekh shabiilina wuxuu muujiyey xaqiiqatan cilo aada khafi ohu si fiican u muujiyo allah baraka shee cabdicasiis durayfina wuxuu le waa sax idan imaam shaafici baa laga soo guuriya waa midda kale imaam shaafici haddii taa laga soo guurin lahaa sax noqon lahayd laakiin haddii dawaawiinta kutubta waaweyn baa lagu qori lahaa sooma laakiin ma aragno waa ibnulmuqri kitaabkiisa mucjamka ay ku tahalaa si kastaba ha aatee atalafudu biha sunnatun waxbaa ha isku sii adkaynin xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman maxallun taas ayd zamankeedu sheekha inoo sheego wuxuu yidhi waqtuhaa haddii weysada ka hadlayna waxa weeye cinda ghasli awali juzin min alwejhi juz wejiga iyo foolka ka mid ah markii la dhaqayo ayaa ayaa la niyoonayaa dhowr shay aan baraarujina zamanka horta zamankeedu waa awalulcibaadaat in awalulcibaadaat weysadana waa xagga wejiga markii la dhaqayo meel ka mid ah cinda qasli awali juzin juz buu yiri jusku ama halkan ka bilow weysada ama halkan ka bilow ama halkan ka bilow ama halkan ka bilow ama halkan ka bilow meesha harta ka bilow meesha aad ka bilaabayso markaa bilaabayso waa inaad niyooto su-aal baa imanoo wixii aan soo sandaarsanayay aaway away gacmo dhaqiyo wixii dhan aaway kuwaa waad soo niyoon niyadaaduna waa inay joogto markaad wejiga dhaqayso amaa kuwa haddaad niyooto si fiican weysadii u niyooto kadibna gacmihii adoo sandaarsanaya niyadii ay tagto kadibna wejiga aska dhaqdo kadibna saaca ku tagto weyse kuuma jirto sababto amaada la xidhiidhanin faradkii u horreeyey ee sunnaad la xidhiidhisay idan si ay kugu xisaabsanaato oo hawaabkeedii iyo ajirkeedii aad u raadsato hee waa inaad soo niyooto haddaadan soo niyoonina iska soo sandaarsato wejiga ka bilowda niyada inta hore bilaa hawaab bay noqonayaan cinda qasli awali juzin sidaasaa laga wadaa xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman zamankeeduna waa sah kayfiyatun kayfiyadee loo niyoon bas khilaaf niyadu salaada sibaa loo niyoodaa xajkana sibaa loo niyoodaa weysadana sibaa loo niyoodaa qabiiskana sibaa loo niyoodaa takhtalif ikhtilaaf idan kolba wixii aad niyoonayso iyo waxaad samaynayso xaqiiqatun xukmun maxalun wazaman kayfiyatun shardun shardiga ay leedahay waxaa weeyaan qofku inuu islaam yahay wax niyoonaya gaalkii kama ansaxayso inuu mumayis yaho wax kala saaraya weye majnuunkii iyo kuwaa kama ansaxayso waxan uu niyoonayana waa inuu u cilmileehayo oo og yahay waxaa kale go-aan goyn aljasm laakiin hadduu ku taradudo iyo hadduu maxaa la dhihi jiray uu wax ku xidho tacliiq uu sameeyey iyo waxaasoo dhan niyadii kuma ansaxayso xaqiiqatun xukmun maxalun wazaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan maqsuudka niyada laga leeya waxaa weeye cibaado in cibaado laga saaro lagaga saaro cibaado in caado lagaga saaro bimacnaa cibaadaadku qabayska oo kale qabaysku waajibna wuu noqon karaa iska nadiifinna wuu noqon karaa sunnana wuu noqon karaa sooma niyadaa kala saari caadadana ibaadada ibaadi iyo caada haddaa rabto inaa kala saarto iyadana waa sidoo kale tan ubaad ku miaalin maqsuuduha tamyiizu lilcibaada mima yakuunu shibhaha fi lcaada kama tamyiizu bacdaha min bacdi fii rutabin kalgusli wاtawadi lana nebi mxamed salawat ullahi rabi wasalaamu caleyh waa kii lahaa wainamaa likulli imri'in maa nawaa marka maqsuudka aad leedahay unbaa la fiirin marka toddobada mabxad ayay leedahay ibn xajar alcasqalaani bay sheegaan ama hayrkii ayay sheegaan uu ku kulmiyey sheekhuna wuxuu inoo sheegay saddexdaa tartiibkuna waynu ku hadalayo waxaynu dhahnay waa xubin weysooyadii ka mid ahaa yani acdaal wuduu ka mid ah waa inaan xubin kale laga hormarinin waxaan rabay inaan ku daro bal xoogay inaan akhriyo laakiin xoogay cashirkaa dib dhacay marka intaasaan kusoo gabagabeynana hada bilahi towfiiq wsala allah wslam cala rasuulihi alamin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin